bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin dersigii toddobaad waxaan ku dhex jirnay oo aan soo sheegnay dadkii muxadithiinta ahaa cabr اlأzmina laga soo bilaabo saxaabadii taabiciintii a'imaة اlxadiiث bilqarni الthalith sunadii nabiga ilaa laga tadwiiniyo siday dariiqada ay xifdigooda ahayd iyo dadka kale siday ugu duwanaayeen iyaan soo sheegnay wabittaali waxaan qariib ahayn marka intaasoo xufaad ah oo dariiqadooda ay sidaas ahayd inay xifdiyaan sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaa ay naga soo gaarto markii laysoo gaarto intii laga qoro marka wax la qariibsada ma ahayn waxyaalaha saaciday sunnada nebiga inay baaqi noqoto yaa ilaahay waxaa ka mid eh inuu u sakhiray dadkaas xufaadka ah oo inay wixii xifdiyaan ay la sahlan tahay haddii ay u korodhay oy arrintaas ugu darsoontay diin iyo jacayl iyo maqaamka sunnada nebigo aada u sarreeyo in lagu qariibsada ma aha sunnadii nebiga inay eh, maxaan ku idhaha sanawaad qalbiga lagu haayo oo la xifdiyo oo sidii qur-aanka loo dareeriyo habeenankii waa loo fadhiisan jiray litadaarus alxadiid marka dadkaas hadday jiraan oo saas uu xifdinayo inay sunnada nebiga maxfuud tahay wax diidi kara ma aha hadda azminadan jirto ummadii islaamka xifdiga macnihiisii hadda dad badanaa fahmay maraakisaa la aasaasay oo la bilaabay in xifdu sunnati nebiy sal allau aleyh wasalam so dadka waxay yaqiineen caalamulislaami qur-aanka in la xifdiyo ninka soo dadaalo luqada iyo eh, maxaan ku idhaahdaa abyaad in lagu xifdiyo laakiin hadda waxaa loo soo jeestay in maraakis la asaaso oo sunnadii nebi lagu xifdiyo waxaa la arkay dad labo sano saddex sano ku xifdinayo saxiixu lbukhaari saxiixu muslim sunan abi daawuud sunan nasaa-i sunan tirmidi sunan ibni maaja yacni kutubta sitadoo loo yaqaano usuul alxadiid ah dad xifdinaya sanawaad ay shan sano ku gaarayna la arkay nin zamankan jooga hadduu intaas xifdiyey waxa lagu qariibsa kara maxay tahay inuu uu maanta xifdiyo inuu waktigaas inuu xifdiyo bukhaari iyo wixii lahadle wixii sunnada nebiga oo soo gaartoo dhan inay xifdiyaan ayagoo uu shaqo beelay cumrigooda intuu jiroo dhan intaas daba socday inay xifdiyaan wax qariib lama ah marka waxyaalaha ilaahay subxaanah wa tacaala uu sabab uga dhigay sunnada in ay xifdisanaato waxaa ilaahay sakhiray dad xufaada oo waaweyn fii kulli lcusuur inay sunnadii nabiga calayhi salatu salaam ayagoo ilaahay ugu dhowaanayo ay xifdiyeen can dahri qalbin marka ay kaanuu yatadaawaluunaha iyadoo xataa la qoray oo maraajicdeeda ku jirto xataa aan lagu kaaftoomin marka saas waxay ahayd asbaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku sakhiray sunnada dadka salafka ah sidaas bay soo ahaan jireen jiil bacda jiil ilaa waxaan ku iraahdaa laga soo gaaro walidaalika ibnu xibaana wuxuu yiri asagoo ka hadlaya ibnu xibaan waa ninka kitaabka saxiixa iskale oo la yirahdo saxiix ibnu xibaan la yirahdo al ixsaan ah loogu magac daraa hadeertaan asagoo aimatul xadiid ka hadlaya wuxuu iri nebiga markuu dhintay ilaa zamaanihi laga soo gaaro ilaahay wuxuu u sakhiray buu yiri aimo xatىa ina axadahum low su'ila can cadadi اlaxrufi fi sunani likulli sunnatin minha cadaha cadan walow ziida fiiha alifun oo waawun la akhrajahaa tawcan wala adharaha diyaanatan buuri yacni dadkaas aimada oo ilaahay u sakhiray sunnadii nebiga inay ilaaliyaan daraja xifdi waxay ka gaareen haddii midkood la weydiiyo sunnada nebiga imise xaraf ay ka kooban tahay sunno kasta waa tiri lahay buuri kow laba saddex afar korkaaga tiri lahay haddii hal alif lagu ziyaadi lahay sunnada ama waawna lagu ziyaadi lahay waa ka bixi lahaayeen dawcan iyadoo cid ka dalabta ay jirin oo ay u samaynayaan khidmatan lisunati nebiga soo bixi lahaayeen waa la adharahaa diyaanatan khaladka yimid waa muuji lahay asoo diin ay ka tahay ee aysan risqu ku raadso aysan ka ahan iskufaani aysan ka ahayn buu soo saari lahay buu yiri ninkaas ibnu xibaan wahuwa kadalik waad aragtaa waxaa lagu leeyahay lafdigan zaadahu fulan walam yakun fi asli xadiid hal lafdi keliya a la isku qabsana raawi hadduu qofku ku qalda waxaa leeyahy aljumhuur cala ana fulan huwa fulan walaysa fulan inama ah wahima fiihi fulan sida uu sheegay waa marka labadaas madlab markaan kasoo baxnay waxaan gelaynaa matlab thalith oo aan ugu magac darnay xaajat nnaasi almustamira ila sunnati saahamat fii xifdiha yani fiiriya ah, sunnada nebiga fii qarni saxaaba wataabiciin waman bacdahum quruuntaasoo dhan iyo wixii ka dambeey ummadda dastuur kale ma lahayn qawaaniin kale ma lahayn waxa lagu kala baxay ama dadka lagu hanuuninay ama la baray ama maxkamada e, lagu kala baxay waa kitaabka iyo sunnada unbay ahayd marka kitaabku waxaanu ognahay axkaamta ku soo aroortay waxyaar oo kooban waay marka axkaamu lislaam wa sharaa'icuhu mufasala fi sunnati rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam marka waxa weeyaan dadkii maadaama ninkii ay e, qadiyo lasoo gudboonaato lagu xukminayo sunnadii ninkii raba dadka waxaynu u sheega sunnadii uu sheegay ninkii raba inuu juhdi bixiyo sunnadii nafdi uu xifdinayo dadkii oo dhan baa waxay noqdeen shaqaalo sunnadii nebiga ah ay u noqdeen markaasaa waxay keentay inay dadkii ay ku xirmaan sunnadii waxyaalaha saaciday sunnadii in la xifdiyo oo la koobo ayna dhumin dadkii yaaba u baahnaybo liannahu wax kasta waa lagu camal falaa wax haddii laysku qabto yaa nebiga sunnadiisa wax ka yaqaanaa laleeyahay oo aan ku kala baxnaa marka waxaa la yidhaahdaa ina sunata الnabiy hiya tarjamat alcamaliya lixayaati اlummati اlmuslima fi kuli shuuniha sagiiriha wa kabiiriha ummadda dhan waxay u xuguntamaysa ama ay ku dhaqmaysay ama akhlaaqdeeda lagu dhisay sunnada nebiga iyo qur-aanka kariimka buu ahaa ummadda ma ayna aqoonin quruuntaasoo horeo dhan masdar oo qaanuun oo laysku xukmiyo oon qur-aankii sunnada ahayn ayb marka waxay tahay ummadii muslimada aheyd qolo kastoo islaamka soo gashay caadaadkii gooni u lahaayeen iyo dhaqankii iyo wixii loo xugumtegi jiro o dhan waa iska soo dhaafeen liannahu waxaa la yidhi inaad diin rumaysid haddana caado iyo xeer aada u xuguntantid islaamkiyaa diiday alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguuti waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shayaanu an yudilahum dalaala baciida yani waxa weeyaan inaad diinan rumaysanay tidhaahdi oo raalli ku noqotay qawaaniin inaad u xogantinto isma keeni karto marka ummaddaas maadaama islaamka dhab ay ka hayn wixii oo dhan calaljanbi iska soo dhigeen wixii caada aabbayaalkoodii dhaqankoodii kaso xeerarkii wixii waa la iska soo wixii oo dhan waxaa lagu bedelay sunnadii nebiga iyo qur-aanka kariimka marka waxay ahayd sunnadii maalin kasta waa lagu camalfala salaad haddii la dukay layihahda see loo dukadaa sunnadah laga raadiyo zaka haddii hala bixi layihah see haddii xugum hala ridi layihah sunnadii maxay ka qabtaa haddii layihahda akhlaaqdan hala xasaaca sunnadii maxay ka qabtaa marka waxa weeyaan maalin kasta ku camalfalka sunnada lagu camalfalahay fii jamiici almajaalaat waxaa sabab u noqday inay dadka qalbigoodii ku sugnaata sunnadii nin kasta laa yastagni canhu kabiir aw sagiira markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam dadkii waxay ku soo daateen ninkii sunnadii nebiga wax ka yaqiin fulana axaadiis yaqaana markii la yiri dad baa waxay ugu imaanayaan adduunyada cirifteeda kuwo kalena sidaas oo kale alle samicna ana cindaka xadiiثa min rasuuli اllahi sal اllah alيه wasalam abliغnaah saasay dhihi jireen walidaalika qaala cabdiraxmaan bnu mahdi ninkaan idinkaga soo sheekeeyey wuxuu iri alrajulu ila alxadiidi axwaju minhu ila alakli washurbi buuri qofka muslimka ah baahida xadiidka nebiga uu qabo waa ka badan tahay baahida uu qabo inuu wax cuno uu cabo saasay qiimahaasay lahayd marka nin ay uga muhiimsan tahay sunnadii nebiga wuxuu cuni lahay wuxuu cabi lahay inuu ilooba makula tahay jawaabti waa la waxyaalaha ilaahay uu ku saaciday sunnada inay inuu baaqi noqota ka mid tahay ninka cabdiraxmaan almucalimi liiraho yamaaniga oo khidmo badan sunnadii u sameeyey wuxuu iri kullu man calima ninkii ogaaday ana muxamada sala allahu alayh wasalam khaatama alambiyaa inuu yahay wa ana shariicatahu khaatimatu sharaa'ic ay tahay yaclamu wuxuu ogaana ana annaasa dadkii axwaju inay uga baahi badan yihiin ilaa xifdi sunnati minhum ayaga ila acaami ay u baahan yihin iyo washaraab ninkii ogaado sunnada nebiga ama diinta nebiga inuu yahay diintii ugu dambeysa shariicadii ugu dambeysay haddii dadka sidaas xaqiiqo u ogaadaan waxay ogaanayaan inay ka muhiimsan tahay in raashiin la cuno inay ka fiican tahay oo ka muhiimsan tahay calaa kulli xaal waxaan ula jeednaa sunnada maadaama sidaas loogu camal falaya fii kulli awqaat yaa waxay sabab u noqotay dadka dhexdooda inay ku faafto ay badata dadka sunnada aada u ilaalinaya ay bataan sidii mar kastoo loo baahdaba aan loogu rafaadin ee la yihahda cindii xadiidu min rasuulillahi la yihahdo marka bani aadamka waxay maal yowmiyaad ay sameeyaan iyo wixii sanadkii hal mar kusoo mara way kala duwan yihiin hadda mithaal ahaan markaan soo qaadanno ummaddan islaamka oo waktigan nool dadka sunnada nebiga aad bay hadda aqoontooda ugu yartahay ilaahay ilow ninka u naxariistay mooye wa maca daalika waxaan arkaynaa waxa shacaa'ir alcibaadaad ku sacaabasan oo tacabudiyada ah oo sida salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajka ah dadkii badigood waa yaqaaniin nasli ahaan aysan u aqoonin laakiin salaada waxa laga rabo waxay tahay xadiid kusoo arooray ahmiyada ay leedahay dadka badigood way xasuustaan korba ay lafdiyaan ugu xifdin sababtana waxay tahay waa dhaqankaas maalin kasta lagu dhaqmay haddaad ninka caamiga tiraa salaad maxaa lagu garaa allahu akbaraa lagu garaa bay uu ku leeyahy dayib inuu xadiid yahay dadaa og dadna ma ogo laakiin falkaa salaad maxaa loo galaa maxaa la akriyaa markii la rukuuca maxaa la leeyahay kullu daalika sunno waa hadda fiiri salaadda markii la gala allahu akbar sunnadayaa noo sheegtay haye markii takbiirka istiftaax waxaa layidhaha jiro allahuma baacid baynii wa beyna khatayaaya kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib ducadaas ad akrinay waa la wada sheeg faatixa la akrinaa sunadii a kusoo arorto man lam yaqra' bifaatixati alkitaabi ou nabigu yiri salaad inuusan lahayn laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab almuhim dadkii cibaadadan maadaama si istimraar ay u samaynayaan axkaamteeda wax badanay ka xasuustaan haddaad majaalaadkii kale u timaadad maanta sida eh, maxaan ku irahdaa qadaha oo xugumka iyo walwalaa walbaraa iyo calaaqaadka dowliga ah haddii aad dadkii ka weydiisay wax sunnada nebiga meeshaas kusoo aroora waxba kama yaqaani leesh lianna muslimiintii maanta la joogo iyo quruntii hadda naga horreysa oo dhan waxaa la kala fogeeyey inay diintooda ku camal falaan oo ay u xuguntamaan marka qofkii qaanuunkii waa yaqaanaa waxaas iyo waxaas hadday ku dhacda intaasaan kaaga saasuu qaanuunka dowladda dhagaa uu ku leeyahy laakiin axaadiidii nebiga iyo aayaadkii kusoo arooray nin xasuusana waa ku yaryahay sababta ku camalfalid la-aanta waa marka ayaga waxay ahaayeen dadkii naga horreeyey camalfalkaas wuxuu u sahlay sunnada nebiga inay tahay macluum la wada yaqaano oo dadkoo dhan ay xasuustaan inay noqoto marka sidaas u xasuuso ayib marka waxaan ognahay sunnada nebiga saddexdeeda qeyb sunnada qowliyada iyo ficliyada iyo taqriiriyada ah islaamka oo dhan ay sharax u tahay kulliyaadka islaamka oo dhan ay caddaynaysaa ayadaa loo cogsadaa kalaamka ilaahay in macnihiisa la fahmo marka saas ay tahay culammada weligoodba sunnadaa xoogga la saari jira walidaalika dadka waxay yidhaahdaan culammada ninka laa yaslux an yakuuna qaadiyan xataa yacrifa axaadiid alaxkaam aqala taqdiir axaadiidta xukumka kusoo aroortay inuu yaqaano liannahu nabiga calayh salaatu wasalaam waxuu noo dhaafay ma jirto wuxuu iri maa taraktu shay-an yuqaribukum ila allahi ila waqad amartukum bihi wma taraktu shayئa yubcidkum can illahi wayuqaribkum ilى الnaari ila waqad nahaytukum canhu fiiri markaan macnaha calimahu man calima wajahila man jahila nebigu wuxuu iri wax ilaahay idin dhoweynayo oo jira ma jiro ilaa waa idiin amray wax ilaah idinka fogeynaya naarna idiin dhoweynaya ma jiro ilaa waa idinka nahyey marka shareecadii waa muktamila maa faradnaa fi lkitaabi min shay wa anzalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay midda hore maa faradnaa fi lkitaabi waxaaba la dhihi karaa lawxulmaxfuudka lagala jeeda laakiin middan wa anzalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay qur-aankii wa iyo sunnadiioo ku hoos daabanoo sharax u ah waxan oo loo baahan yahay bani aadamka u baahan yihiin oon ku jirin ma jirto imaa mansuusan in lagu caddee imaa in laga soo istinbaadi karo laga soo dhexbaxsan karo oo fahmi u baahan inay tahay marka haddii shariicadii saas tahay oo ilaahay uu leeyahay wa eh, anzala allah wa anzalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay nin intuu maanta soo istaago yiraahda maya shareecada islaamka waxii loo baahan yahay lagama wada heli kare waxyaalo dhanaa ku jirto marka qaanuunkan u baahannahay inuu yidhaahdo haddee shareecada niman aqoonin inuu yidhaahdo aniga markaa shareecada ma dhammaystirna alghariib ma aha laakiin shareecadii ninka yaqaano xugum ummad lasoo gudboonaato oo looga waayna shareecada islaamka ma jirto walidaalika hadda kun sano ay muslimiinta kusoo dhaqmi jireen shareecadooda weligeed intay meel fadhiisteen yidhaahdaan xukumkan waa loo waay daliil ama xukumkii sharciga waa looga waayey umamta kale wax nooga raadi weligeed ma aynasan dhihin marka ninkii iraade iyo niyad saadiqa u wato shareecada islaamka ah wax ku filan waa ka helayaa lianna allaha tabaaraka wa tacaala anzalaha linnaasi min awali maa bacatha bihi nabiyahu ilaa qiyaami saaca way ku filan tahay walidalika khatiibu lbaghdaadia wuxuu ri walama kana haabitu sunani walaaathaari wa sixaaxu alaxaadiidi almanquula walakhbaari maljaأ almuslimiina fi اlaxwaali wa markaza almu'miniina fi اlacmaali id laa qiwaama lilislaami ila biisticmaaliha walaa hibaata liliimaani ila biintixaaliha buur fiiriya oo aimadiisay u hadlayaan arag sunnada nebiga midooda sugan iyo mideeda saxiixa ah oo nebiga laga soo guuriyey waxay u tahay meesha ay muslimiinta ay u cararaan malja waaye wax kastoo lasoo gudboonaadaba sunnadii nebiga ay u caranayaan mu'miniinta meesha ay ku dhammaadaan oo markaskoodii a ah waay saldhiggoodii waa markaska markaasu wuxuu iri id laa qiwaama lilislaami ila biisticmaaliha islaam toosan lama helayo ilaa akhbaartii sunnadii nebiga in la isticmaalo maahayn walaa thabaata aliimaan iimaankana sugnaa maayo ilaa biintixaaliha iyada in la qaata mooye marka u fiirso yani waxawa alslaamu yactamidu calى kitaab illahi wa sunati rasuulihi sal اllahu alيه wasalam marka masderka labaad weeyaan nin mushrikiinta kamid ah amar wuxuu u yimiday salmaan alfarisi asoo ku jees jeesay salmaan farisi oo qolo majuus aho oo dab caabudi jirtay a islaamkii soo galay aa dad qaraabo nebiga la ana ay diidan yihiin intuu soo galay buu axaadiis maqlay markaasu wuxuu uri nin waan la yaabsanaya nabigeena callamakum nabiyukum kula shay xata alkhiraa'a buuri nebigiina wax kasta waa idiin baray xataa axkaamta markii qofka uu soo xaaro soo ula dhaqma xataa waa ladiin baray buu yiri macnaha hadhowti sida markii eh, aada xaajada gudanaysid sida aada u fariisanaysid inaad qiblada u jeesanaynin haddii aad eh, markii mususha galaysid waxa aad leedahay oo bismi illaahi ah markaad kasoo baxdid aad leedahay gufraanaka sida loo istinjoonaya waxa istinjaha ku banaan marka kulli axkaam dhamay leedahay markaasuu ninkii wuxuu ku yiri salmaan faris wuxuu iri ajal laqad nahaana an nastaqbila alqiblata liqaa'itin qiblada anagoo macnaha saxara u fadhina inaan qaabilno waa nagala reebay aw bowlin kaadidii aw an nastanjiya bilyamiini buu ri midigta inaan ku dhaqanno nijaasta isaga dhaqanno waa nagala reebo bidxdaa lagu dhaqanayaa aw an nastanjiya biaqala min halaathati axjaar haddii biyo la waayo saddex dhagax wax ka yar inan aan aan meeshii maxalka lagu tirtiro waa nagala reebay saddex dhagaxa ugu yar aw an nastanjiya birajiicin aw rawthin rajiic iyo rawth waxa waaye saxarada oo xayawaanaadka ay leeyihiin degadoodu inaan inan inan nijaasta isaga isaga nadiifino waa noola diiday buu yiri liannahu jiniyay raashin u tahay ama iyadaaba nijaasay calaa qowli bacdi alfuqahaa marka wuxuu iri adiga waxay kaa tahay nabigeenna inuu waxaa noo cadday aada la yaabtee axkaamta oo ku saabsan xaajada markii la gudanayo aan wax kaaga sheegay intaasuu noo sheegay buuri marka hadda u fiirso islaamkii waxyaalahaas yaryar oo ah xaajadii sidii loo gudan lahay oo in la sheega xataa dadka uu kaxishoonaya imise axkaam baa lagu xiray oo noogula cadday walidaalika dadkii waxaa nebi uu ku waajibiyey xaajada markii la gudanayo waxna waa waajibaad waxna waa manduubaad wax waa manhiyaad intaasay ku tacalluqdaa marka haddii ay eh, xaajo la gutay intaasoo axkaam ay ku soo aroortay maxay kula tahay marka oone eh, qof gooni qof kastaba gooni u qusayso maxay kula tahay markaan sunnada nebiga kasoo aroori karto oo fi laxkaam oo kuliyaati alislaam kusoo aroori kartay iyo usuul lislaam meeqay kula eg tahay haddii intaasoo sunno laga helay xaaji yaroo la gudanayo sunanta kale oo kusoo aroortay in laysku xukumiyo in maxaan ku iraahdaa calaaqaadka dowlada iyo dowlada kale u dhexayn karo qofkii maxaan ku iraahdaa dadka walaalihiisa sida ula dhaqmi lahay sunanta kusoo aroortay meeqay kula eg tahay way kasii badan tahay marka arrintaas miyaysan ahayn mid laga murgoodo in dad maanta ay indhaha ilaahay uu tiray oo shariicada xaqeeda arkaynin inay yidhaahdaan ina shariicata alislaamiya laa tulabii xaajaati innaas inay yidhahan aw ixtiyaajaati innaas dadka xaajadeeda ma buuxin karta dadaasaa kuula fadhiyo waxay ku leeyihiin ummaddii waa hormarta waxa weeyaan axdaadta iyo waxyaalaha dhacaya waa badan yihiin marka waxay ku leeyihiin shareecadana waa nusuusteeda waa kooban tahay wabitaali shareecada lama saanqaadi lama jaan qaadi karto casrigan jiro oo ay dadkii ay noloshooda mucaqad noqotay walidaalika waxay ku leeyihiin shareecadii ma oofin karto mutadalabaat alcasri inay sharcigan inay noloshaan la socotona ma heli karto marka shubhadaas waxaa laga keenay dadka cadaada islaamka saas ku yirahda markaas waxay leeyihin gaalada war annagoo idinka hormarsan sooma arkin haa annaga qawaaniinteenna bacda kulli cashir sanawaad waa la bedelaa sidii loo hela qawaaniin la soco karto dadka waktigan jira si u soco karta adinkana waxaad rabtaan qabla eh, maxaan ku yiraha kun iyo afar boqol wax ka horeeya la qoray inaad joogtaan si dadka aada ugu daba imaanaysin sidaasay kuleeyihin su-aal yar in la weydiiyay ahayd ninkan qaanuunka idiin dejinin bani aadan aw biri wax dhici doona iyo dadka isbedelka ku imaan doona ma yaqaano annagana qaanuunkan ama shariicadan waxa noo soo dejiyay ilaahay waay ilaahayna aniga asaa i abuurtay kan qiyaamada markay dhici rabta agteeda joogana asaa abuurtay marka wuxuu og yahay shariica intaba u wada qalanto inuu soo dejiyo ilaahay awood u leeyahay marka inaad ugu qiyaas qaadatid nin addoon oo gaal eh, wuxuu qorqoray inaad cilmigiisa ilaahay cilmigiisa barbar dhigtid oo tiraa ninkan wax baa ka qarsoonay saasoo kale ilaahay wax ugu qarsoomi kartaa haddaad leedahay waa gaalnimo haddaad aaminsan tahay ilaahay callaamu lguyuub waxa dhacay iyo waxa hadda dhacay iyo wixii dhici doona u og yahay wa calaa dawi dalika shariica laa'iqa wa munaasiba likulli lajyaal uu soo dejiyey nin fiicanaa fiicanaata haddaad sidaas ka wareegatid soo ma aha adiga unbaa isdaalaysid mooye ninkii yiri buu yiri aniga ninaa yiri xaraan intan qaado aan kor u firdhinaa buu yiri waxaan rabaa inaan eh, maxaan ku irahdaa qoraxdaas soo joogtaan rabaa inan inan astura buu yiri on duugo qoraxdiian duugaa buu yiri carow marka intuu qaatou firdhiyo kor u firdhi yani bilaahi calaykum tasawaru cara nin uu firdhiyay qoraxdaas ma duugi karta jawaabtu waxay noqotay caradii kor u daaday asigay duugtay kor usooasay kusoo laabatay liannahu cara hadaad qaadad kor u daadiso kor u daadisid ninkii daadi unbay kusoo laabanay shamsadani meesheeday joogtaa sidaasay lamid tahay ninkii yidhahda islaamkan aniga ka hadlaa ceebka sheega asiga unbaa isceebeynaya mooye waxa weeyaan wax kaloo uu qaban karo ama islaamka uu xumayn kara maha islaamka mithla shamsi taalica nin xijaabi kara ma laha walaysa yasixu fi ladhaani shay-un ida اxtaaja annahaaru ilaa daliil nin hadduu ku yiraahdo maanta maalinaa la jooga aad tiri afar saac oo maalmeedaa la jooga markaasuu wuri may may habeenaan joogna ninkaas in isku daalisid ma ahan maalintii oo ku dhex noolay ninkii ku yiri maalin ma joognay habeenaan joognaa inan maalin joogna maxaa u daliil hadduu ku yiraahdo bas bas bas nin oo lala doodi kara matiida meeshaada joogo walaysa yaصixu fi اladhaani shayun ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin saasay noqonaysa marka sidaasa waxay keenaysaa in dadkii shariicadii islaamka ay u fahmaan sida ay tahay iyo khasaaista ay leedahay sidaan wax yalo ka hooseeyo aanan ugu qiyaas qaadanin marka waxaa la yidhaahdaa man jahila shay-an caadaahu shariicadii maadaama aysan aqoonin yaa waxay kuleeyihiin leeyihiin shariicada way gaabisaa ayb shariicada ma xa taqaana qur-aankii wax ma ka taqaana maya sunnadii nebigu wax ma ka taqaana maya sidaad ku ogaata inay gaabisa marka horta qofkii inuu wax ogyaha la rabaa mogta alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi wixii ma garatay jawaabti waa may haddaadan garanin kayfa laka an taxkuma calaa shayin laa tacrifuhu aslan allahu aclam ina tirahday ahayd marka dadka hadday shareecada islaamka baran lahaayeen sidii a'imadii naga horreysa ay u barteen maanta uma baahnaan lahayn inay shareecada islaamka waa gaabisaa inay yidhaahdaan ayb wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likuli shay aayaddii hadda anzalnaa aan soo niri wanazalnaa wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay aa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi taas waxay daliil u tahay ninkii qalbi fiican la yimaado si sidqina sharciga islaamka ugu raadsado wax allaale wixii lasoo gudboona xal waa ugu helaya ayib marka taas marka waxay ahayd sunnada nebiga baahida loo qabo dadka muslimiinta ay u qabeen yowmiyaadkooda waxay keentay sunnadii nebiga inay faafto in la wada yaqaano inayna waxna ka dayacmin waxyaalaha keenay ka mid ah madlabka afaraad waxaa ka mid ah alamru biliqtidaa'i bihi sala allahu caleyh wasalam ashama fi lmuxaafadati calaa sunnati nebiga in lagu daydalays amro wuxuu door weyn ka cayaaray sunnadii nebiga in la xifdiyo hadda iqtidaa binabiy sal alla alay wasalam waa soo deliishanay lijihatin ukhraa haddana meel kalean ugu soo deliishanayna waxaanu ognahay ilaahay ummadda inuu u yeeray oo dhammaanteed in nebigu lagu dayda biqowlihi tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kahiiran aayadan waa soo sheegnay aayaddaas waxay tusinaysaa ilaahay inuu naga dalbay kulligeen oo dhan raggan rag iyo dumar nin weyn iyo nin yar nebiga inaan ku dayanno taas horta waxay tahay baa lee nebiga oo ilaahay taskiye uu siiyo yay tusinaysaa macnaheedu waxaa waay ana anabiya macsuumu min alkhata'i fii aqwaalihi wa afcaalihi wakhtiqriiraatih nebiga ha lagu daydo ilaahay markuu yidhi macnaheedu waxaa waa nebiga ma gafaayo xumaanka ma dhacaysa waa liannahu haddii ay dhici kari lahayd nebiga in ay dhici karta marna eh, u gafaye marna u wixii u saxay hadday dhici lahayd nagulama amrile in lagu daydo waxaa la dhihi lahay wuxuu wanaag wuxuu wanaagsan wixii uu wanaajiye halagaga daydaa la dhihi lahay laakiin ilaahay markuu yihi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana ha lagu daydo markii la yidhi mutlaqan waaye waxaan ka ogaanay nebiga inuu xumaan uusan samaynaynin wax allaale wixii kasoo fulo ama u yiraahdo inay wax sax wada yihiin sidaasaa marka noola amrarto in lagu daydo ayib intaas markaa niriyey yaa waxaa laleeyahay nebiga laguma dayan karo haddaan yihah nebiga aan ku dayana seen ugu dayanayna nebiga laguma dayan kara ilaa bimacrifati aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatih nebiga inaan garanno horta muxuu hadal yiri muxuu ficil sameey muxuu taqriiriyu sugay in la ogaadaa ka horeysa horta in lagu daydo marka taa nebiga inaan ku dayanaan rabnaa haye maxaa tale ahe tale waxa weyaan sunnadiisa in loo laabto horta la barto markaa kadib aad ogaanay wuxuu nebiga sameey iyo wuxuu nebiga ka tegay markaasaad ku daya kartaa marka ku dayashadii nebiga la amray waxay nagu qasabtay inaan raad raadino aqwaasha nebiga uu lahaa iyo afcaashiisi iyo taqriiraadkiisa inaan raadinno marka taasna macnaheeda waxay tahay sunnadii nebiga in daryeel gooni ah in la siiyo oo ninkii xifdi kalena u xifdiyo ninka kalena uu qorto uu haysto markay wax lasoo gudboonaadaan uu fiiriyo markuu nebiga inuu ku daydo ou rabana iyadii ou akhriyo marka alamru biiqtidaa'i nabiy sal allahu aleyh wasalam ashama fi lmuxaafadati calaa sunnati kalaam saliim ayb walidaalika sunnada ahmiyada ay leedahay yaa ilaahay sidaasoo kale ummadda dhan uu ugu yeeray nebiga in lagu raaco in la raaco waxaa loogu yeeray in ilaahay wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay sidaan u kala ogaano in nebiga aan raacno qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim ilaahay wuxuu iri haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeceshihiin waxaad ku tiraa nebi maxamedow ummadaadii fatabicuunii ani iraaca dheh marka nebiga in lagu daydo oo la raaco wuxuuna amray iyo wuxuu sameeye aan kaga daynaaho ilaahay baa nagu jeclaanay liannahu ilaahay baa jecel asiga ilaahay baana amray in la raaco marka waxa weeyaan cinwaan buu nebigu u noqday wanaagoo oo dhanuu cinwaan u yahay in asiga lagu daydo marka wanaagaasaan u helna ma suurageli karto ilaa birujuuci ilaa sunnatii wa xadiiihi marka xadiidkii dadka muslimiinta waxyaalaha keenay inay eh, daryeel gooni ay siiyaan in ay ku gaarayaan ilaahay raalinimadiisa ay ku gaarayaan walidalika qaala bnu kahiir wuxuu iri ninka tafsiir qur'aan cadiim iska leh hadihi alaayatu alkariimatu xaakimat calى kuli man idacaa maxabat allah walaysa huwa calى طariiqati اlmuxamadiya fainahu kaadimu fi dacwaahu fi nafsi اlamri xataa yatabica asharca almuxamadiya wاddiin الnabawiya fi jamiici aqwaalihi wa axwaalihi ilى an qaala wa qaala alxasan اlbasri anu imaam marka ibnu kathiir wuxuu iri aayaddan waa aayad oo dadka imtixaanaysa waxay ay xukumaysaa nin kastoo sheegto ilaahay inuu jecel yahay waa la fiirinaa marka ilaahay maad jeceshahay haa asiga marka qofkan waxaa la fiirinaa ariiqada uu ku socda nebi moxamed ariiqadiisi miya haa wuxuu qabanayo wuxuu ka tegayo wuxuu dhahayo wuxuu markuu aamusayo ma nebigu ku dayanaa masamee haddii la ogaado inuusan sheeganaa dacwo oo ilaahay baan jeclahay uu leeyahay camalkiisi aqwaashiisana sunadii nebiga ay khilaafsan tahay fa inahu kaadibun fi dacwaahu buur wuxuu sheegana beenay ka tahay fi amr xataa yatabica sharca almuxamadiya sharcigii nebi moxamed inuu raaco iyo diin nabawiya fi jamiici aqwaali waxaw markaasuu ibnu kathiir wuxuu kasoo guuriyey imaamkaas taabiciinta xasan albasri wagayrihi inuu yihi zacama qowmu anahum yuxibuuna allah faاbtalaahum اllahu bhadihi اlaaya qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuuni yuxbibkum اllah dad baa waxay sheegteen waqtiga qur-aanka soo degay inay ilaahay jecel yihiin markaasuu ilaahay ku imtixaanay aayadana la soo dejiyey aad la yihi maxabadiina aad sheegateen waxaa lagu ogaan karaa keli ah dayashadiina nebiga intay la eg tahay marka waxaa la ogaaday camal kasta ood samaynayso laba shardiyaa loo sameeyey waa kana dadka culamada waxay isku waafaqeen camal kastoo la qabana yaxtaaj ilaa shardayni asaasiyeyn shardiga hore waxa wa alikhlaasu fihi lilaahi ilaahay inaad u barax tirtid oo camalka ilaahay dartiis ula jeedid oo ay faanfaan iyo ha lagu arka iyo ay kaa ahayn horta ikhlaas halayidhah kaas midda labaad waa mutaabacatu rasuuli caleyh camalkii haddaad ilaahay ula jeedid waa hal rukni haddii sidii nebiga u qabtay aad u qaban weyso waxaad wax kama jiraan marka inad inayna wax kala inaad ilaahay ula qasadidna waa muhim nebiga inaad ku raacdidna waa muhim sidaasay hadyu salaf ay ahaan jireen markaasay acmaashooda dhan ay ku miisaami jireen sunnada nebiga caleyh salaatu wasalaam walidaalika abuubakrin markii madaxda uu noqdo khaliifat almuslimiina ou noqdo waxyaala badana lasoo gudboonaada oo marka qaarkeed ay keenaysa siyaasa sharciya inuu meelo badan iyo naskii ay iskugu adkaata asiga markii isku iswaafaji taga ay dadka yidhaahdeen meeshaan haddaad iska fududaysido waxaan aad camal fashid ka waran markaasuu iri lastu taarikan shay-an kaana rasuulu llahi yacmalu bihi ilaa camiltu bihi innii akhshaa in taraktu shay an min amrihi an aziiqa buuri nimanyahu aniga madaxaan idiin ah wuxuu iri wax aan ka tegayo ou nebiga ku camal falay ma jirto ilaa anigana waan camalo sidii nebiga u qabtaan u qabanaa buuri maxaa yeele haddii aan ka tago nebiga siduu u sameey si ka duwan aan u sameeyo waxaan ka cabsana aan asiiqa inaan dhumma buuri fiiri marka waxa weeyaan miqyaas waa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka taas waxayna tusisay dadki in ay noqoto camalkoodii inaan la aqbalaynin miisaankoodu asaasiga inuu yahay nebiga in lagu dayda marka tii waxay keentay sunnadii nebiga fii kulli casrin in la raadiyo markii shareecada islaamka layska daayay oo qawaaniin dowli layska keensaday oo shareecada islaamka ahayd keli alfaad iyo salaad lagu soo reebay wax badanaa naga dayacmay laakiin umamtii shareecada ku camalfalaysay maxkamad ha ahaato siyaasaadka dowlada lagula dhaqmaa ha noqoto kulligood waxa weeyaan arrintaas ayay ku camalfali jireen keli ah sunnadii nebigaa loo wada laaban jiray taasaa waxay dowr weyn ka cayaartay sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam in si gaar ee ah loo xifdiyo madlabka shanaad waxa weeyaan xathu nabiyi ummatahu calaa xifdi sunnatihi watabliiqi canhu mima saahama fi lmuxaafadati calayha haddana fiiri nebiga waxaan ka haynaa axaadiid badan oo ummaddiisa ku booriyey inay sunnadii xifdiyaan nebigana sunnadii laga gaarsiiyo intaas nebiga u amray waxay dowr weyn ka cayaartay sunnadii nebiga in la xifdiyo la ilaaliyo la qorto la muraajaceeyo lagu camal falo fiiriya nebiga wuxuu iri xadiid eh, eh, imaamu axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood ay wariyeen xadiid mashhuur ah oo ah ibnu xibaan iyo albani iyo tirmidi ay saxiix yeeleen nadara allahu mra'an samica mina xadiida faxafidahu xataa yubaligahu gayrahu faruba xaamili fiqin ila man huwa afqahu minhu wa ruba xaamili fiqin laysa bifaqiih buu nabiga aleyh isalaatu salaam fiiriya wuxuu uri nadara allahu mra'an ilaahay qof ha iftiimiyo wejiga ha u iftiimiyo samica mina xadiidan xadiid naga maqlay faxafidahu markaa weeleeyey oo xifdiyey xataa yuballiqahu hayrahu intii qof kaloo asiga ahn uu ka gaarsiiyo markaasuu nebigu wuxuu uri waxaa badan faruba xaamili fiqhi nin fiqi ximbaarsan ilaa man huwa afqahu minhu xadiidkaas adiga aad aada nebiga ka maqashay ood gaarsiinay ninka kaa dambeey inuu ninka kaa dambeey macnihiisa kaa ogaal badan yahaa dhici karto wa ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih wuxuu badan yahay nin fiqi ximbaarsan oo aan faqiih ahayn meeqaad arkaysaa dad badan oo xufaadu lqur'aan kariim ah oo haddana qur-aanka macnihiisa waxba ka fahmayn oo dadkiina qur-aanka xifdisiinayo baray dadkaa dugsiga qur-aanka ku bartay hadhow culamo waaweyn in noqdaanaa dhici karta oy qur-aankii iyo tafsiirkiisa gartaan macalinkii qur-aanka soo barayne waxa weeyaan qur-aanka lafdigiisa unbuu xifdisinayo ruba xaamili fiqin ilaa man huwa ilaa man ilaa eh, eh, laysa bifaqiihin ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiihin ilaa man huwa afqahu waa imaanaysa marka fiiri tan waxay tusinaysaa markuu nebigu yihi nadara allahu mra'an samica mina xadiidan faxafidahu xataa yubaligahu gayrahu inuu nebiga doonayo sunnadiisa in laga xifdiyo oo kulligeed laga guuriyo dahran can dahri qalbin looga guuriyo dadkan lasii gaarsiiye nebigaa rabo saxaabada oo markuu nebiga hadal leeyahay sidaas bay kulligood madaxa hoos wada dhigi jireen waxaad moodi jirtay markii nebiga uu hadlaysay u dhegeysanayaan kaannamaa calaa ru'usihim atayr nin oo shimbir madaxa kaga degan yahay oo aan rabin inuu ka buubo shimbirkii sow isu ilaalina waa dhakana saasuu u aamusahay wuxuu leeyahy shimbirkaa madax kaaga degan geed ha kuu malay ha isku dhaqaaqeen markaasuu ruuxa iska qaadaya sidaasoo kale nebigu u dhegeysan jireen markuu maalmaha maalmo kamidii mari ninkii waxaan u ducaynayaa oon ilaahay uga baryayaa wejigiisa inuu iftiiniyo ninkii xadiidkayga xifdiyo dad kala gaarsiiyo buuri saxaabadii maxaad ka filaysaa markaas nin kasta wuxuu doonaa an yabyada wajhuhu wa an yakuuna ascada annaasi bishafaacatihi fayatanaafasu ilaa xifdi xadiiihi sala allahu calayhi wasalam marka dadkii oo dhan waxa weeyaan ayagoo nebiga ku adeecayaan yaa waxaa la bilaabay in sunnadii nebiga loo kala tartamo oo dadkii ay tartan galaan si loo xifdiyo nin kastaba kaana qadruhu biqadri maa yaxfadu min alxadiid waxay saas u yeelayaanne ilaahay rasuulkiisa hadday taas ku adeecaan ilaahay bay raalli gareen man yutic arasuula faqad ataaca allah marka fiiri nebiga hadda wuxuu amray in sunnadii laga xifdiyo cumuuman waa taas wa qaala fii khusuusi salaati salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buur war ani hadal idiinlama gaaree ficilkayga hala fiiriyo sidaan u dukanayo ha loo dukada buuri marka nebiga ballaqa addiina ila annaasi biaqwaalihi wa afcaalihi wa takriiraatihi sala allahu alayh wasalam nebiga marka wuxuu ahaan jiray midka qaato asbaab kasta oo suuragal ah inuu dadka diinta ku gaarsiiyo nebiga waa samayn jiray ilaa daraja uu maalin maalmaha kamid inuu gaaray dadka asoo salaaduji rabo mimbarkiisii oo jaranjaro kale leh inuu kor fuulay jaranjarada liannau masjidka markuu buuxsamo nebiga hadduu dhulka dadka uu fariisto dhulka hadduu ku istaago safafka dambe nebiga ma arki lahayn markuu uu istaagan yahay madaxiisa unbay arki lahayn lugaha hoose iyo waxaan ma arki lahayn marka say loo wada arko iyo mimbarki intuu fuulay uu salaadii xarmaday waana kasii jeeda iyagi qibladuu u jeedaa markaasuu uu markaa u bilaabay inuu sidaas ku dukado qaala sahlu bnu sacdin wuxuu yihi laqad ra'aytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaama calayhi mimbarki asagoo ku taaganan baan arkay buuri maalin fakabara waa salaadii buu takbiirsado allahu akbar wakabara annaasu waraa'ah wahwa cala lmimbar kor buu saaran yahay huma rafaca yadayh fiiriya markii uu maxaan ku irahdaa uu samica allaahu leeyahay iyo markuu rukuucayo gacmaha koraa loo qaadaya ilaa dhagaha meel la siman laga gaarsiiyo fa nazala alqahqara wuxuu iri nebiga markuu jaranjarada fadhiyey meeshaasuu ku takbiirsaday faatixadii buu ku akhriyey waa rukuucay ictidaalkii buu sameeyey markuu sujuudda u socday haddee mimbarkii laguma sujuudi karo waa mimbar saan u taagan oo asiga nebigiibuuba dhir la egyahaybo marka wuxuu noqday gadaal gadaala u socday qibladiina kama jeesanayo qibladii u jeedaa gadaal gadaala u soo degay xataa sajada fii asli lmimbari markuu soo degay uu mimbarkii hoostiisii yuu ku sujuuday sujuudda markii u dhammaatay uma caada xataa faraga min aakhiri salaati mimbarkii haddana u laabtay ragcadii labaad haddana waa waa akhriyey waa rukuucay sujuud markuu noqdo gadaal usoo noqday uma aqbala cala annaasi faqaala wuxuu uri yaa ayuha annaasu inii sanactu hada lita'tamuu bi walitacallamuu salaati heerka ay ka gaartay fiiri dad yahabow aniga sidaas waxaan u sameey buu iri litatamuu bi inaad igu wada dayataan yani safka hore keli inuusan nebiga arkin oo dadka oo dhan ay wada arkaan walitacallamuu salaatii salaadeeda inaad barataan aan kor idiin fuulay buuri intaasu dadaal wuxuu ka gaarsiiyey inuu nebiga sunnadiisa ficliga uu dadka gaarsiiyo mar nin saxaabi ah oo nebiga saas u arkay asoo u rafaadayo inay sunnadii ka guuriyaan ma kula tahay inuu iloobayo nin kasta sidaasaa looga koobiyey waa laga qaatay sunadii nabiga caleyh salaatu wasalaam walow lam yakun qasduhu min dalika an tunqala canhu tilka sunan wa tuxfada canhu xataa tasila ila alajyaali laaxiqa kama hiya cinda asaxaaba lakaana camaluhu fi dalika cabathan waxaashaahu can dalik haddii nebiga uusan ula jeedin qasadka uu kalahay saas inuu sameeyo wuxuu u jeeday dadka markaa la jooga inay xifdiyaan suuradaasna ay gaarsiiyaan dadka ka dambayso ninba ninka uu ka dambeeyo uu gaarsiiyo haddiina saas ulajeedada aysan ahaan lahayn cayaari iska noqon lahayd in mimbar la fuuro oon loola jeedin sunnadii in laga xifdiyo ee nebigu wuxuu u jeeday sunnadii in laga xifdiyo calayhi salaatu wasalaam ayib markaasaa waxaa weeyaan taa salaadii waayo xajat lwadaac bal u fiirso nebiga xajatulwadaac markuu istaagay khudba dheer buu akhriyay oo la yiraahdo khudbatu xajati lwadaac waxyaalaha nebiga ka yimid khudbooyinkiisa waxaa kamid e eh, xadiid dheera ah waxaa ku dhex jiray litakhuduu canii manaasikakum litakhuduu manaasikakum fii riwaaya canii manaasikakum xajat lwadaac waxaa loogu magacaabay nebiga sagootin waay markuu dadka xajatugii xadkaas oo sanadkii tobanaad uu nebiga xajiyey kadib sagaashan habeen keli uu noolay waa dhintay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka xajkaas waxay u ahayd ummaddiisa dhan inuu sagootiyo liannahu waxaa la layidhi muslimiinta meeshay ugu badnayd oo fii cahdi nebiy ay ku kulmaan ay isugu yimaadeen xajatulwadaac bay ahayd markuu madiine ka soo baxay yaa fii mashaariqi alardi wa maghaaribiha muslimiinta degan aan la gaarsiiy nebiga sanadkaa inuu xajinayo nin kasta meeshuu joogo yuu kasoo xajiyey ninkii yemen joogo ninkii masar joogo ninkii eh, maxaan ku irahda meelo kale joogo o dhan waa lasoo wada xajiyey ilaa laga yiri dadka nebiga la xajiyey sanadkaas boqol kun ilaa boqol iyo labaatan kun ay gaarayaan sida abu zurcata raazi uu sheegay markaas buu nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadkaas oo inta fadhiyo yuu la hadlay khudba dheeru wada jeeday asoo diintii axkaamteeda dhan ugu hadlay marka waxaa la yaab leh boqol kun oo qufood oon makarofan ayna xirnayn sida loo maqlay waxaway waa mucjiza ay ahayd ilaahay baana u sakhiray nebiga intuu diray jariir ibni cabdillaahi nin la yirahdo wuxuu uri istansit innaas dadka io aamusiy uri markaasuu maradii uu la haado uri nebigaa khudbayna hala aamuso nebigaa khudbayna hala aamuso nin kasta meeshuu joogo dhagax ku noqday wax oynaa male ilmihii yaryaraa dadkii kale wax hadlaya male wixii oo dhan waa la joojiyey khudbadii buu nebiga bilaabay ninka geeska fadhiyo iyo ninka nebiga ag fadhi isle si ay u maqleen sababta waxa weeyaan koonkan ilaahay baa iskale si wax ku gaarsiinana asiga yaa yaqaan sidii nabiyullaahi ibraahim la yiri dadka in xaj ku waajibay u sheeg markaasuu ilaahu aniga buurahana dhex jooga yaa i maqlaa buuri markaasaa la yidhi adiga iska sheeg anta alayka albala calayka albayaan wanaxnu calayna albalaaq baa layidhi annagaa gaarsiinaynaa dheh waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wa calaa kulli daamirin yatiina min kulli fajin camiiq markaas yaa ayuha annaasu in allaha kataba calaykum alxaja faxujuu ou yidhi aadam maxaan ihahda ibraahim hadalkii makhluuqaadkii oo dhanaa wada maqlay ilaa qiyaami saaca ninkii xaji doono waa maqlay baa layidhi markaasay dadkii labeyka ay wada yiraahdeen ilaahay baana wada maqal xajatu xajat lwadaac sidaasaa loo maqlay khudba dheeruu khudbay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo umuurta muslimiinta yacni murjinayso fii diinihim wa dunyahum u wada sheegay axkaamtoo dhanna waa u caddeeyey markuu dhameeya wuxuu ihi alaa hal ballaqtu qaaluu nacam bay yidhaahdeen markuu wixii uu wada akhriyo uri dad yahabow diintii layla soo diray ma idiin soo gaarsiiyey oo dhammaystiran markaasay yidhaahdeen nacam qaala allaahuma ashhad buuri ilaahu markhaati iiga noqo hadhowtiyaysan i eedin diintiina ma ayna gaarsiin nebi maxamed sayna u dhihin ilaahu markhaati ka noqo buyii uu yidhi marka nebigu wuxuu yidhi falyubaliq shaahidu lghaa'iba fa ruba mubalaqin awca min saamicin khudbadiisa waa la yaqaanaa xadiidkaas waxa weeyaan waa xadiid oo maxaan ku irahdaa saxiixa bukhaari iyo muslim ay wariyeen iyo keyrkooda falyubaliq shaahidu alghaa'iba ruba mubalaqin aw camin saamic nin abushah la yiraahdo khudbadii nebiga ay cajab gelisay owri ilaahay rasuulkiisiyow waxa aad sheegtay waa wax wanaag badan mana xifdi kari bu markaas uktubu liabishahin bu ha loo qoro nebiga bu yiri khudbadayda haloo qoro waa loo qoray waxyaalaha khudbada nebiga gadaashi maalinka ou khudbay waxaa e eh, ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada yaa kamid ah eh, alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin ah kamid aheed eh, khudba aada u wanaag badan wixii jaahiliyadii iyo wixii dhanbuu nabiga u ka ulajeedadeenna waxa waaye falyubaliq shaahidu lghaa'iba markuu yiri jamcigaas meesha taagnaay oo dhan oo athar buqca calaa wajhi lardi taagnaay inay nebiga amarkiisa qaadanayaan oy u kala tartamayaan sunnadii nebiga siday tahay in loo xifdiya ma diideysaa jawaabti waa maya nin kasta furso uu arkay inuu yihahdo maanta nebigaa jooga saxaabatu rasuulilahina waa joogtaa markii jaxajka min aqtaari alcaalam ninkii nebiga awoodi kara inuu la kulmo ou diintii iyo sunantii ka qaatana waa sameey ninkii nebiga inuu soo gaaro ku cuslaatayna xajka dadkii kaleo soo xajiyo saxaabada ahayd yuu ka faa'iidaystay sunnadii nebiga jamaacatana loo raray marka sidaas daraaddeed baa waxaa weyaan sunnada nebiga waxay ahayd maxad andaar innaas dadko dhan waxa weyaan way u kala tartami jireen ha u malaynin ilmaha yaro a b c loo dhigayo oo yaqaano ninka oo kubadda cayaaro magaciisa meesha ku dhashay yaqaan abubakran aan aqoonin inaad muslimiinta cinwaan ugu dhigtid oo tiraahdo ninkaas waa kaa saas ma yaqaano muslimiin saanay ahaan jireen an taqiisa alfaashil cala naajixi waa khalad weeyaan eh, matlabka lixaad waxa weeyaan xifdu asaxaabati lisunnati wa nashruhum biha bayna dhahraanayhim saahama ayda fi xifdi sunati nabiy sal allau aleyh wasalam waxaa laga wariyey saxaabada iyo dadkii ka dambeeyey sunnada nebiga inay xifdi jireen sidai annaga suurada min alquraan alkariim aanu xifdinaynay u xifdi jireen ayagoo ka cabsanaya inay ka fakato marka cibaaraadkoodii haddii la aruuriyo waxaa kuu soo baxayo dadkaas sidii sunnada nebiga ula dhaqmi jireen hadda maanta ma dhihi kartaa qur-aankii wax xifdisan ma jiro ummadda islaamku qur-aanka xifdisan intay la eg tahay sunnadii dadka xifdisan saasay lamid ahaa jireen qaala anas bnu malik wuxuu yiri asagoo taabiciinta u dardaarmayo kunaa ka nakunu cinda الnabiy salى اllahu alayh wasalam fanasmacu minhu اlxadiid faidaa qumnaa tadaakarnaahu fi ma baynana xataa naxfadahu nin samayna saas ma idinku jira hadirta waxay yiri markuu nebiga aan la fadhino xadiidka uu noo sheego uu nebiga dhammeeyo intan baxno aan fadhi kale qaadan jirna markaasaa nebiga xadiidkiisiiyaan ku celcelinayna ilaa aan ka xifdina buuri fiiri marka taas maxay noqonaysaa saxaabada inay ula dhaqmi jireen axaadiidta rasuulka sala allahu caleyh wasalam sida ilmaheenna qur-aanka ay u xifdinayaan oo kale caliyu bnu abi taalib wuxuu iri kulligeed waxa weeyaan waa towthiiqsan tahay masaadirta laga soo guuriyey kutubtii mustalaxa ahayd biasaaniidkeeda lagu wariyey yaan hoos ku qoran cali bn abi aalib wxuu ihi tadaakaru اlxadiiثa fainakum in lam tafcaluu dakum indarasa alcilmu buuri xadiidta ha la mudaakareeyo ha lagu celceliyo haddii aad saa samayna cilmiga waa idinka dhumaa buuri sax waay qur'aankaad aragto ilaahay walaqad yasarna lqur'aan yiri haddaadan bil akrinin qur'aankay xifdsaneed mugdiyaa kaa soo kalaam bashar oo nebiga kiisa iyo wixii kalena waa kasii adag yihiin waa kaa dhumaya marka in in lagu celceliyo yaa lagu guulaysan karaa wa qaala abu saciid alkhudri wuxuu ihi daakiru lxadiida faina alxadiida yuhayiju lxadiid xadiidka muraajiceey oo ku celceliya annahu kulamaa aad xadiid ku celcelisid kii kale yuu kugu kugu dhaqaajina kugu kicinaya kownuka xafidta hada alxadiid yabcathuka ilaa an taxfada albaqiya wax la og yahay waay qofka fiir hadduu qur-aanka xifdiyo xifdiyo suurata gaari suurata yunus suurata eh, maxaan ku yidhaha towba suurat alacraaf markaa ma celi karaysid waa inuu soo taabta salka dambe suurat albaqara uu gaara sababta waxa weeyaan likownii xafida juz-an kabiira min alqur'aani kariim yabcathuhu calaa xifdi baqiyati maa baqiyati lqur'aan saasna xadiidkana saas waa wa qaala abu nadrata qiila لأbi سacيid الkhudrي anaktubu xadiiثakm hada qaala wuxuu iri laa lima tajcaluunahu qur'aana walakin ixfaduuh kamaa xafidna wuxuu iri xadiidka nebiga makaa qornaa halayidhi sida oo qur-aanka aan kaaga qorna makaa qorna markaasuu iri maya maxaad qur-aano kale ugu dhigiyseen xadiidka waa sahlan yahay waa wax yaro oo alfaadiisa xadiid kastaba waa kooban yahay midda kale macnihiisa lagu wari karaa sida qur-aanka o kale hal shaqa in laga wareejiye ay banaanay ibnu cabaas waxaa laga wariyey tadaakaru lxadiida laa yatafalat minkum inahu laysa bimanzilati اlqur'aani ina alqur'aana maxfuudu majmuuc buuri hadalkaas hadal wanaagsan wa xadiidka muraajaceeya oo akhriya yuusan idinka dhumin lianna xadiidka qur'aanka lamid ma ah buuri lianna qur'aankii waa la xifdisanya wax yaroo wax koobanna waay min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas uu ku dhammaadaa inuu qofka xifdiyo waasac laakiin xadiidka waasac waay walidaalika saxaabada waxaa lagu yaqiinay nin kastoo ayaga ka mid ah inuu wax kastoo qaali iyo rakiis uu bixinayo siduu sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu u gaari lahaa waqtigiisa dadaa waxaa jira haddirtaan min yowmi an caqilu ilaa an maatuu sunnada nebiga keli u noolaay baa jiro dadka muxadisiinta waaweyn weyn masaafo dhaadheer bay u geli jireen qaarkood waxa waaye waxay kasoo kasoo baxayaan ama faraska soo fula ama soo luginaa basra ama kuufa ama ciraaq iyo meel kasii sareeyo uu madiine u imaanayso xadiidka u maqlo nin aad u aragtay xadiid uu usoo laba bilood dhex ugu soo juray markii loo sheegay inuu ka dhumay ma kula tahay jawaabti waa maya marka waxaa muhim ah inaadan inaadan uga qiyaas qaadanin xaaladeena siday tahay dadkii hore saanay ahaa jireen hadhiin dadkaas dad lagu dayasho mudan naga sareeyo naga dadaal badan naga fahmo badan naga kiiro badan naga islaam jecel bay ahaayeen mithaal ahaan baan ku siinaa abu dharin baa soo xaji markaasay dadka kusoo xoomeen way la isugu yimiday markaasuu wuxuu bilaabay badaa yufti nin baa wuxuu u yimid oo wuxuu yiri war sow laguma dhihin abu dharinow dadka ha u jawaabin nin aad zaahid a buu ahaa kasoo horjeedo xoole in la aruursado meel la dhigto markaasuu iri low wadactum samsaamata calى hadihi wa ashaara ilى qafaahu ثuma danantu anii unfidu kalimata samictuha min الnabiy sal اllahu alيه wasalam qabla an tujiizuu calaya laanfadtuhaa u iri adiga aamus had ileedahay buuri haddaad seef oo saarim oo wax waxgoy karta aad aada dhuunta iga saartaan qoorta iga saartaan yacni qafaahu meeshan oo waxaa waaye qoorta oo oo madaxa qeybtiisa damba a ay ila noqoto buuri inaan kelima dadka gaarsiinayo oo nebiga ka maqlay waa gaarsiina intaan lay marsiinin seefta buuri yacni iska dhaaf inaan ka aamuso nebiga waxaan ka maqlay inaan gaarsiiye hadday in laygu xukumo in lay dilo oo seef dhuunta layga saaro intaan laygu goynin intaan kari karin nebige waxaan ka maqlay inan gaarsiiye waa sii gaarsiin anoo qoorta layga jaraya buur mas'alat almowt walxayaad bay sunnada nebigu caleyhi salaatu wasalaam u ahayd marka nin meel iska fadhiya siduu nebigu yiri alaa yunshiku rajulu shabcaan wa jaalisun calaa ariikati yaquulu calaykum bikitaab illahi wax kale iska tuuro nebiga wuxuu ri alaa inii uutiitu lqur'aana wamilahu macahu sunnada nebiga marka dadkaasaa waktina ku bixiyey hawlna ku bixiyey maantana way taallaa masaadirteeday ku qoran tahay ninkii u soo xeraysanaya baranaya diyaar bay u tahay marka kenziya meeshaas ku dhex jira ninkii la baxaya weeyaan ninka doonayo inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam agtiisa maqaam ka gaara shafaacadiisa ku guulaysto qiyaamada wejiga loo cadeeyo wa ama aladiina biyadat wujuuhuhum fa fii raxmati illah hum fiiha khaaliduun la dhihi doono geli doono sunnada nebiga ha ku dadaalo hadduusan xifdinin xataa wixii kasoo gaaro ha ku camal falo sidaasu ugu badbaadaya laakiin ha noqonin ninkii waxnana aqoonin haddana sunnada nebiga dadka shaki ka geliyo oo waxaan jirin oo maalaa yacni oo gaale iyo shubahaadka soo maqlay dadka muslimiinta dhexdooda ku wadan ah ha isku noqonin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wa aalihi wa ajmaciin